يقول الناظم رحمه الله تعالى فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذ الندب أو الكره علم وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر waxaa ku dhex jirnay sharxii shadriga dambe ee beedka walaslu fi اlashyaai xilun wamnaci cibaadatan ila biidni shaarici wamnac cibaadatan ilaa biidni shaarici halkaasaan sharaxeeda ku jirnay qaacidada ah alaslu fi alcibaadaati almancu ayuu sheekhu wuxuu sharxayay oo faahfaahin siyaadaha ka bixinayay wuxuu marka yidhi cibaadadu waxay cibaado mashruuca noqonaysaa shareecada markay ku waafaqdo shan shay waxaan dhilaha lix shay lix shay markay shareecada ku waafaqdo ayay cibaado shareecada waafaqsan ay noqonaysaa lixda shay waxaa ka mid ah sababta cibaadada keentay ee kugu bixisay inaad cibaadadan samayso waa inay tahay sabab ay shareecadu u samaysay cibaadadaha sabab ay shareecadu u dejisay cibaadadaa iyada ah waa inay tahay sababku ouna ahayn sababaad jeebkaaga kala timid sababta waxaa laga wada bimacnaa daafica kugu bixinaya cibaadadan inaad samayso waa in shareecada laga hayo weliba cibaadadaa uu sabab uga dhigay haddii aad sababka cibaadada keenaya shaarica ku khilaafto cibaadadaasi markaa waa cibaado aan shareecada waafaqsanin waana bidco ayib wuxuu miaal uga dhigay maalan sheekhu mawliidka ixtifaalka ama isuimaadka loo sameeyo xilliga lagu wado dhalashada nebiga sal lla lay wasalam ama yidhaahdaa nebigaa dhashay sal lla lay marka wuxuu leeyahay eh, hadal dheer buu ka bixinaya laakiin khulaasadiisu waxa weeye Eh, ama uu eh, yani eh, qodobkan uu yani uu munaasib ugu noqon karaa in la yidhaahdo sheekhu si kale u sharxay sida kale u sharxayna miaal uma noqon karo middan waa hadda bixiyey laakiin wuxuu ugu noqon karaa in la yidhaahdo muxuu ahay mawliidka sababta keenaysa in la mawlido oo laysu yimaado maxay tahay sababtu waxa weeyaan waa dhalashadii nebiga sal alla alay wasalam baa wakhtigan ku aadan siday leeyihiin ayib dhalashada nebigu inay sabab u noqoto isu imaad iyo ixtifaal sharcigu ma sheegay mise ma sheegin waayo ya sababtaasi inay cibaado isu imaad la yidhaahdo ay sabab u noqotoy ka dhalatoy keento shareecadu ma sheegtay waayo ma sheegin saas daraaddeed sababta kugu bixisay ixtifaalka waa sabab aan sharcigu sheegin wabitaali ixtifaalku waa bidco waa cibaado baatil ah oo waxba ka jirin taasuu ku mihaaliyey laakiin waxaa kaga fiican miaalka dambe ee uu gadaal ka bixiyo oo ah ruux baa markuu gurigiisa galaba laba ragcadood buu tukadaa intuusan weli fadhiisanin buu laba ragcadood tukadaa gurigiisa mar kastoo u gala laba ragcadood tukadaa ayib sababtuu labada ragcadood tukanay maxay tahy wuxuu u tukanayaa calashaani guriga gelitaankiisaa sabab ah oo labada ragcadood keenaya su-aashu waxay tahay marka in laba ragcadood la tukado waaba sunne eh oo sideeda sunno u tahay laakiin in sabab looga dhigo markii guriga la gelayo oo sababtaasi ay keento laba ragcadood shareecada ma laga hayaa waay laguma hayo wabittaali cibaadadaasi waxay shareecada ku khilaaftay sababta keentay waa bidco marka soo ma maalan waxaa tusaale kale uga dhigay ruux baa mar kasta oo uu daaco ayaa wuxuu yidhahdaa alxamdu lilah markuu daaco alxamdu lilah buu dhaha alxamdu lilah soo dikri ilaahay maaha waa dikri fiican oo qaali ah laakiin sababta kugu bixinaysa dikrigan oo ah markaad daacdo inaad tidhaahdo alxamdu sababkan shareecadu maynan ku salaynin cibaadadan waa la daaci jiray soo ma oo daaca wax daaca adugu uma horraysa saxaabadii iyo muxuu ahay waa la daaci jiray sababku waa jiray waqtigii nabiga sal lay slm laakiin cibaadadana adugu ku xidhay ood ka dhalisood ku salaysay ma jirin saas daraaddeed cibaadada dikrigu waa sax xamdiguna waa sax laakiin sababta qalada wabittaali waa bidco soo ma innaga meesha alxamdulilah ma dhahnee laakiin waxaan dhahnaa astaqfirullah ah, markuu ruuxu daaco astaqfirullah buu leey ayib astaqfirullah ilah ii dembi dhaafay waa fiican tahaye laakiin daacidda iyo astakfirullah inaad isku xidhood sabab isaga dhigto xaggay ku taallaa waay marka waa cibaado xaggii sababka keenaya ayay bidcanimadu ka soo gelaysaa soo ma allahuma sheekhu wuxuu leeyahay ruuxa haddii intay e, waxoogaa neeftu ku yar xidhanto uu ku yar xanuunsado oo intuu xanuunsado markaa daaco daacadaana uu ku nafiso xanuun hayay uu kaga nafiso uu yidhahdo alxamdu lilaah marka daacada ma ahee xanuunkii ahayey baa ilaahay iga fujiyey waay hadday qasadku taa tahay dhibku hayey hadduu alla kaa qaado alxamdulillah waa la yidhahda waa la shukriyaa soo ma marka sababtaa oo dhibaato ku haysay oo kaa zuushay ah hadday tahay sax shaaricu xamdiga waa uga dhigay laakiin hadday tahay daacada lafteeda waa sabab khalada wabitaali cibaadada ku dhisanna khalad bay noqonaysa waa bidca markaas macana ayib taasuu miaal uga dhigaya waa fara badan tahay marka tusaalayaashaasi waxaa ka mid a ah maalan ruuxa markuu hamaansado eh, mar kastoo hamaansado ayuu wuxuu dhahaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim war maxaa acuudu billahi iyo iyo hamaansi isgeliyey markaasuu wuxuu leeyahay maya hamaansikusoo nebigu ma dhihin attahaa'ubu min ashayaan hamaansigu shaydaan buu ka ahaaday nebigu ma dhihin haa aayadduna sooma dhihin waimaa yanzaqannaka min ashaydaani nasqun fastacid billaah hamaansiga shaydaan baa keenay shaydaankana markuu idin fasaadiyo idin waswaasiya iska naaraa la yidhi marka maxaad u diiday inaan acuudu billahi idhaahdo hawluu isku rakibay soo maarta waxbuu isa saaray laakiin waxaa meesha yaalla sababka oo ah ammaansigu wakhtigii nebiga ma jira mise ma jirin sababku waa jiray soo saas maa ha jiree dikrigan ah tacawudka ama isticaadada acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim ma ka sugan tahay inuu nebigu jideeyey markii la hamaansado jawaabtu waa maya soo ma sidaas daraaddeed sababkaa khaldan isticaadadu waa sax laakiin sababta kugu bixisay inaad isticaadaysato yaan shareecadu sabab uga dhigin saas daraaddeed xagga sababkay wax ka khaldan yihiin saas wey shareecadu keliya waxay tidhi midkiin markuu hamaansanayo ha qaryo intuu kari karo hadday e, ka farabaxsatona afka gacanta ha saaro soo ma laakiin ma dhihin acuudu billahi min ashaytaan rajiim dheh marka sababta xaggeeda shaygu ama cibaadadu waa inay ku waafaqdo shareecada ku waafaqdo soo ma hadday sababta shareecadu ay ku waafaq weydoo sababta ayna shareecadu sheeginoo adugu jeebkaaga kala timi ama wadaad baa la yimid oo iska ijtihaaday ka bax markaas bidc noqonaysa qodobka labaad ee la doonayo inay cibaadadu sharciga ku waafaqdo waxa weeye waa jinsigeeda jinsulcibaada oo laga wado bimacnaa nooceeda nooca cibaadadu ay tahay waa inay tahay nooc shareecadu sugtay oo sheegtay in ilaahay lagu caabudo ayb haddayna cibaadada noocaasa ah ayna sheeginba shareecadu taseedii ugu cibaadaysan waay maalan ninbaa udxiyaysanaya markaasu wuxuu ku udxiyaystay faras neef geela u dhigma ya faraska hilibkiisu waa xalaal waa la qalan karaa xadiidku nas ku ah ayib meeshii geel iyo lo iyo ai lagu udxiyaysan lahaa isagu farasbuuba ku udxiyaystayba udxiyadiisu ma soconayso maya lianna udxiyadu waa cibaado soo ma faras lagu udxiyaysto waa cibaado nooceeda iyo jinsigeeda aan shareecada lagu haynin laakiin maxaa lagu hayaa in geel lagu udxiyaysto ama lo lagu udxiyaysto ama adhi lagu udxiyaysto soo ma mid kalea soo boodo wuxuu idhi anugu maba heli karee digaag baan gawracahayaa ya digaag baan ku udxiyaysan buuhi anugu sayaduna la mid maaha digaag lagu udxiyaysto shareecada laguma hayo marka jinsu alcibaada nooca cibaadada ayaan shareecadu sheegin haddaynan nooca cibaadadu shareecadu sheeginna waa bidco laakiin bidcanimadu xaggay ka soo gashay yacnii xagga nooca iyo jinsigay ka soo gashay saas macanaa sababku waa dhici kartaa inuu mashruuc yahay waxaad dhigi kartaa inay sababta uu u duxiyeyna ay mashruucta tanoo kaleetaba ka mid a markii muxuu ahaay ay timaaddo carafadu oo soo gasho soo in wax la qalo sabab uma noqoto oo shaaricu sabab ugama dhigin sababtu marka waa sax laakiin xaggee wax ka khaldan yahi jinsiga ama nooca cibaadadaa khaldan shareecada kuma imaani wey macnaha taasuu miaal uga dhigaya waxaa ka mid a ah masale iyadana aad laysu weydiiyo meeshan keenayaayo wanqalka geel ama lo ma lagu wanqali karaa axaadiista waxaa ku soo arooray adhi baa ku soo arooray laakiin wanqal geel iyo adhi ama ah soo aroorin sidaas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay qabaan kuma asaxayo geel iyo adhi toona waxaan dhihi jiraa geel iyo lo toona adhi keliyuu ku asaxaya lees leanna caqiiqada iyo wanqalka jinsiga la qale ee axaadiista ku timid waa ari keliya haddii laga baxo jinsi cibaadadii nooceedii nooc aan shareecadu sheegin baad marka ku cibaadaysanaysaa waa oo muxuu ahay geel iyo lo' qalitaankooda qaarna waxay uga qiyaas qaadanayaan udxiyaday uga qiyaas qaadanayaan oo madaahibta qaar baa bannaynaya sida xanaabilada iyo wixii la mid shaaficiyada qodobkaana waa nooca cibaadada nooca cibaadada yani waxa weeye nooca cibaadadu waa inuu yahay nooc shareecadu jidaysay in lagu cibaadaysto ayb eh, maalan dadka qaarkood waxaa arkaysa waxay ku cibaadaystaan durbaan la garaaco ah, dariiqooyinka qaar baa durbaan la garaaco ku cibaadaysta sida qoladan la yidhaahdo muxuu ahaaye rabiiciyada iyo wixii la mid qoladan timaweynta nasray bay u bixiyaan ba nasray yidhaahdaan marka way garaacaanoo way ku cibaadaystaan durbaan lagu cibaadaysanayo shareecadu ma sheegin soo ma isruxidda xadrada ay isruxahayaan tamaayulka waa jinsi aan shareecadu sheegin in ilaahay loogu dhowaado isruxruxid ilaahay loogu dhowaanahayo meelay diinta kaga taala ma jirto sooma marka markaad tusaale u bahato jinsiga iyo nooca cibaadada waa fara badan tahay markaa aad bay u fara badan tahay imise shay baa lagu cibaadaysanaya oon shareecadu sheegin marka jinsiga iyo nooca cibaadaduna waa inuu yahay nooc shareecadu sheegtay hadday khilaafto shareecada khilaafto iyadana waa waa ka kaca ka saddexaadii waxa weye ama shayga saddexaad ee loo baahanya cibaadadu inay shareecada ku waafaqda waxa weeye qadarka iyo inta tirada ay tahay hadday cibaadadu cibaado tirale ay tahay tiradu waa inay tahay intii shareecadu sheegtay intii shareecadu sheegtay oo aan kamiyadda iyo qadarka aadan siyaadinin waa inaadan kordhinin intii shareecadu sheegtay ha ka badinin maalan salaadda duhurka afar baa laga dhigay waxaad tidhi waxaan ka dhigayaa shan soo ma cibaadadaadu shareecadii bay khilaaftay maxay ku khilaaftay xagga qadarka iyo kamiyada iyo tiradii baad ku khilaaftay ama waabaad nusqaamisayo meeshay afar ahayd baa tihi saddex baan ka dhigaya yaani waxa weeyaan qadarka iyo tirada khilaafkiisu wuxuu ku imaan karaa ima biziyaada wa ima binaqs inaad ka nusqaamiso intii u ahaa ama inaad ka siyaadiso labadaasiba waxa weeyaan waa khilaaf muxuu ahaaye aad qadarkii khilaaftay waxay ku imaan kartaa maalan eh, sidaa aan tilmaannay maalan hal sujuud baad sujuudday meeshii laba sujuudood lagaa rabay hal sujuud baad ku gaabsatayba tiradii baad khilaaftay qadarkii la rabay baad khilaaftay maalan tusaalaha kale sheekhu bixinayo salaadaha gadaashooda soddon iyo saddex goor subxaana allah soddon iyo saddex goorna alxamdu lilah salaadaha waajibka marka laga baxo soddon iyo saddex goorna allahu akbar soddon iyo afarna mar mid baa soo arortay ayib meeshii soddon soddon iyo saddexda la yidhi afartan afartan baaba adigu ka dhigatay markaasaa waxaad soo istaagtay oo oh, sheekh khayr unbaan kordhiyey maxaa dhiboo ku jira ah, hasoo khayr iyo dikri uun ma siyaadinin maya dikrigu hadduu yahay muxadad yahay ama muqayad yahay oo tiro ku kooban yahay tiradiisii ha ka siyaadinin shaaricu inuu tiro ku xadido qasad baa ku jira waa loo qastay in tiradaa lagu xadido adiga intaad maskaxdaadii iyo ra'yigaaga marka geliso tiraha iskala imaane tiradii uu ku xadiday ku ekee wixii intaa ka baxsan waxaad ugu talagashaa dikri kuu furan soo ma ood iska wadato maanta dhan carabka ku wada alxamdulilah subxaan allah allahu akbar laakiin tan meeshan ku soo aroortee tirada khaaskaa leh tiradeeda khaaskaa u dah ha siyaadina haddaad siyaadisa maxaa dhacaya yaani waxa weye qaydku waxa waaye cibaadaadku waa laba midna waxay leeyihiin qadar go'an midaan qaarna qadar go'an male way furan tahay wixii furan oo qadar go'an aan lahayn ha furnaato agtaada oo qadar laazima ha u samaysanin wixii shareecadu qadar go'an iyo tiro an u samaysayna tiradiisii ha ka bedelin saasaa laga rabaa taasaa macnaha waxa weeyaan ilan shareecadu sideedaba xuduudanay dejin iyo tiradan iyo waxyaabahani waa maqsuud maqsuudkaasi marka adiga yaani ijtihaadaad iyo hagelin ra'yi macnaha waxay leeyihin marka culimmadu ama sheekhu uu tilmaamayaaba haddii aad siyaadiso oo cibaadada qadarkay ahayd aad ka siyaadiso laba mid waaye cibaadadaasi inay tahay mid iyadoo dhan isku wada xidhan oo bilowgeeda iyo dhammaadkeeda aan kala gu'i karin siyaadada gashay cibaadadaa way burinaysaaba iyo cibaadadu inay tahay cibaado kala go'an oo kala maarmi karta oo qaarkeed qaarka kale ka go'an yahay markaasi intii shareecadu sheegtay markaad joogto intaasaa asaxaysa wixii ziyaada ana waa bidca aad kordhisay waay yaani maalan adkaartan hadda sheegayno kale waa wax kala gu'i kara salaaddu laakiin wax kala gu'i kara maaha ragcad shanaad markaad ku darto afartii horey qoonsanaysaa afartii hore bay la kacaysaa ziiraad istaagaysaa sifir waxba kama jiro leanna waa cibaada isku xidhan soo ma laakiin haddayna isku xidhnaynoo kala gu'i karto intii shaaricu sheegee tirada ahayd markaad joogto intaasaa saxsan wixii siyaadeed keentayna waa laaqi wey waxba kama jiro waa haddaad ugu talagashan tahay inay sunnadii aadaad ku waddo macnaha ayb qodobka saddexaad ama afraad baan dhihi lahaa ee la doonayo inay cibaadadu ka waafaqdo shareecada waxa weeye xagga kayfiyada xagga qaabka qaabka iyo kayfiyada iyo hay-adda loo samaynayo waa inay shareecada ku timid way ku soo aroortay macnaha kayfiyada hadday shareecada khilaafto iyadana cibaadadaasi baatil bay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa muxuu ahaaye bidcay noqonaysaa ayib yaani qaabkii shareecadu u tartiibisay ama ugu talagashay iyo hay-adda waa inaadan ka bedelin maalan waxaa lagu yidhi rukuuc kadibna sujuud markaasaa intaad sujuudda ku hormartay waad rukuucda ku soo noqotay xaggeed wax ka hadlaysa hay-addii iyo qaabkii baad wax ka beddeshay wabittaali cibaadadaadu waa bidco waana baail weysaysaa lagu yidhoo wejiga ka bilow saa lugahaad ka soo bilowday lugahaad soo dhaqday kor baad soo aadayba waxaad khilaaftay kayfiyadii iyo qaabkii baad khilaaftay shareecadu wax u dhigtay wabittaali waxba kama jiro cibaadadaadu wahaakada kacbadii ayaad dawaafaysaa markaad dawaafaysa rabaa kacbada inaad bidixda iska mariso ood xagga ka wareegto maabaa aadan yeeline dabamar baad u dawaaftayba kacbadii baa midigta iska marisay xaggaasaad ka soo wareegtay waxba kama jiro leanna kayfiyadii u dawaaf lagu yidhi baadyaad kharibtood khaladay wahaa kadaa yaani waxa weeyaan salaaddii baad laba goor rukuucday laba rukuucood baad meeshiiba gelisayba waxba kama jiro leanna kayfiyadii baad khilaaftay allahuma inay salaaddu tahay e kusuufka ama khusuufka salaaddii labada rukucood laan jira salaad la rucole baa jirta taas kama hadlayno macnaha marka kayfiyada waa inay tahay kayfiyadu marbay cibaadadu asalkeedu mashruuc yahay laakiin qaabkaa bidca ka dhigaya maalan eh, salaadaha waajibkaa gadaashoodoo kaleeto ayaa la ducaysan imaamkaa ducaynaya dadkuna aamiin bay leeyihin ducadu asalkeedu waa mashruuc laakiin xaggee wax ka khaldan yahi qaabkan jamaacigee loo wada ducaysanayo imaamku ducaynayo dadkuna aamin leeyihiin kayfiyadan iyo hay-adana bidca ah. lanna qaabkan shareecada uguma imaanin marka waa in qaabkii hay iyo kayfiyadana aad shareecada waafajiso hadday qaabkaa khilaafto iyadana wax weeyaan bidcay noqonaysa wahaakada man maalan tacsiyadoo kalea la mid tacsiyada asal markii ruuxa laga dhinto in loo tacsiyado sharecadu way qabtaa laakiin tacsiyada shareecadu qabto iyo midaan samayno farqi baa udhexeeya annaga waa isu nimaadnaa waa la fadhiistaa xoolaha la qashaa meeshaasaa maalmo muxuu ahay wadaadadu wax akhriyaan tacsiyadaan dhaqaana taas waa kayfiyadaasi ma'tan baa la yidhaahdaa waa niyaaxada nooc ka mid a waana muxaram laakiin tacsiyada shareecadu sheegtay waa nooc kale soo maarta marka kayfiyada noocana shareecadu ma qabto waxaa la rabaa marka inaad kayfiyadiina shareecada waafajiso nooc yacni arrinta shanaad ee la doonaya inay cibaadadu shareecada ku waafaqdo waxa weeye xagga zamanka hadday cibaadadu tahay cibaado wakhti leh wakhtigeedii waa inaad la timaado oodan wakhtiga ka saarin hadday cibaadadu tahay cibaado aan wakhti lahaynna oo iska furanna oo wakhti kasta la samayn karana wakhti gooniya adugu ha ku xidhin kolba siday kuugu suurto gasho u samee laakiin wakhti gooniya ha u samaysanin oo xadidan oo sidii laazim oo kale aad u aragto ha u samaysan hadday wakhti leedahayna wakhtigeeda ku ilaali saas way macana zamankeedii muxadidka waa inaad ku ilaaliso oo taasina miaal waxaa u noqon karaya ruuxa hadduu maalan salaaddii duhur tukado ayadoon wakhtigeediiba la gaadhin ma saxba afar ragcadood baan tukaday oo duurkii waxba kama tegin laakiin wakhtigeedii baan gaadhin waxba kama jiro soo ma duurkii baabaan iska seexdayba dan kama gelinba waxaan idhi waxaan tukanayaa caawaan tukanaya wakhtigii baabaan ka saaray kas baan uga saaray waan qallaynayaa baad tir waxba kama jiro ah. allahumma inay shareecadu kuu oggolaatayoo sababta aad uga tagtay ama kaa tagtiisa ay tahay cudurdaar shareecadu oggolaatay mooye hurdaa kaa tagsiisay ama halmaan baa kaa tagsiiyey waa wax la garan kara waa laakiin wakhtigeedii baan ka saaray gadaal baanaan ka qallayn doonaa warku yaalla maaha lanna shareecadu cibaadada ay wakhtiga u samaysay wakhtigeedaas iyo iyadu way isku xidhan yihiin haddaad ka saartana tii laguu diray maadan la imaanina tubaad jeebkaaga kala timid cibaadadii ilahay kuu dirsaday maaha ilahay wuxuu kuu diray casarka wakhtigiisa inaad tukato salaad intaad tiradeedu tahay duurka wakhti buu kuugu sameeyey xajka wakhti baa lagugu sameeyey soonka wakhti baa loo sameeyey yacni sakada wakhti baa loo sameeyey wakhtigeedii haddaad kas uga saartay ulakac hadda tii laguu dirsaday maba ahaba waa midaad jeebkaaga kala timid macanaa marka cibaadaadka wakhtigale waa in wakhtigooda la ilaaliyo haddii ayna cibaadadu wakhti lahaynna wakhti ha ku khasisin maalan adkaarta iska mutlaqa oo kale inaad u aragto inay laasim kugu tahay inaad maalin heblo soonto soon iska sunnoo iska furan baa waxaad ka dhigatay maalinta jumcada waa maalinta usbuuca ugu ugu khayrka badan saas daraaddeed maalinkaa waa soomaya takhsiiska cibaadada aad zaman aan shareecadu ku khasisin aad ku khasistahay bidcuu ka dhigayaa cibaadada habeenka jumcadaad maalan waxaad gooni kaga dhigtay qiyaam iyo salaad aan habeennada kale la qabin takhsiiskaasi baa bidca ka dhigaya kii xadiiska nebiga soo maahayn habeenka jumcadana qiyaam ha ku khaas yeelina aan habeenada kale la qabin maalinta jumcadana yani soon ha ku khaas yeelina aan maalmaha kale la qabin lanna takhsiiska ilaahay baa iskale shaaricaa iskale cibaadadani halkaasay khaas ku tahay tiradaaday khaas ku tahay makaankaasay khaas ku tahay waa arrin shaaricu leeyahay arrin yani waxa weeyaan la faragashan karo oo lagu ijtihaadi karayo ma ay ahaa marka waxa weeyaan waa inay xagga zamankana ay cibaadadu ka waafaqdo muxuu ahaayey oo hadday ka hormarto ama kadib dhacdo midii laguu diray ma noqonayso macnaha maalan salaadda cisho ka hor baaban witirkaygii tukaday witirkii salaatuleylkiiba cishaha ka hor baaban tukadayba salaatuleyl maaha waxaad tukanaysa laanna waqtigiisii baad ka hormarisa ama waxaad tidhi witirkii habeenka loogu talagalay anugu barqikii baaban tukanba war barqikii salaatuduxaa loogu talagalay witir looguma talagelin marka salaadaad cibaadaadka wakhtigale waa in wakhtigooda aad ilaaliso xagga wakhtigana ay ka waafaqdo qodobka ugu dambeeya wax waaye ee sideedaad inay cibaadadu ka waafaqdo lixaad baan dhihilaha ee lixaad inay cibaadadu waafaqdo shareecada ka waafaqdo xagga makaanka iyo booska meesha lagu gudanayo lagu samaynayo waa inay shareecada ka waafaqdo oo iyadana waa labo cibaadaadka qaarna boos gooniya loogu talagalay makaan gooniya loogu talagalay qaarna way furan yihiinoo meel kastaad ku samayn kartaa tii shareecadu ayna wati ayna makaan gooniya u samayninna makaan gooniya ha ku xadidin tii shareecadu ay makaan gooniya ku talagashayna makaankii ay ugu talagashay ku gudo meel kale hala aadin taasina waxa weye waa midda ugu dambaysa oo muxuu ahaayey sideedaad waay tusaalaheeduna waxa weeye maalan waxaan dhilaha lixaad baan dhila maalan hadduu ruuxu cidkaafo tobankii dambe bisha ramadaan ayuu aayar gurigiisa isaga ictikaafay masaajidan iyo cidhiirigooda aniga maba aadahayo yidhi maxaa bay gelinaya gurigaygaan qolkaygaabaan ku ictikaafayaa jiifka ah, soconaysa maya ictikaaf xaggee loogu talagalay masaajidda walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid guri laguma ictikaafo ictikaafka makaan gooniyay ugu talagal shareecadu kacbadii baa la yidhi halla dawaafee dawaafkiibaa waxaad la aadayba meel kacbada ka baxsan baad dawaafaysaa meel kalaabaad iska dawaafaysaa wareegaysaa ku cibaadaysanaysa ah, meeshan dawaaf looguma talagelin ama qubuurahaaba timidoo xabaashii sheekh cabdiqaadir iyo jilaani iyo uways iyo zaylici qubuurahoodii baad dawaafaysaa ah, waadna ku cibaadaysanaysaa soo ma cibaadada dawaafka meeshan looguma talagelin xaggee loogu talagalay kacbaday khaas ku tahay soo saas ma wareeg meel lagu wareegaysanhayo saas loo wareegahayo ilaah lagu caabudahayo hal meel baa iska meeshii meelaan haddaad la aaddo marka waxa weeyaan waa khalad cibaadadii marka boosle waan booskeeda lela aado saas maana haddaad tidhahdo maalan anugu xajkayga madiina baan kusoo xajinaya makaba xaj la aadi may madiinaan la soo ajinaya kusoo xajinaya maya saas maana masaladaasi marka iyaduna waxa weeyaan waa qodobkii ugu dambeeyey oo yacni lixaad oo xagga makaanka ah cibaadadu markii shanta lixdaa shay ay shareecada ku waafaqdo ayay noqonaysaa cibaado shareecada waafaqsan oo yacni waxa weeyaan sax ah wabitaali la rajaynayo in alla aqbalo hadday lixdaa mid ka mida ah shareecada ku garab marto bas waay taas adaa la yimid ama wadaad baa kuu sheega oo kuu akhriyey ciddii ajirkaas siin lahayd baa loo baahanya yaa kuu dirsan baa hortaala waxaa yaalla man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad halkaasay taallaa marka wuxuuna yidhi sheekhu marka fain yaqac hadduu dhaco fi lxukmi xukumka dhexdiisa shakun shaki hadduu dhaco farjic laabo lilasli asalkii u laabo fi nnawcayni labada nooc dhexdooda uma kadibna markaad u laabato ittabic raac asalka kuu soo baxay raac markaa baydkani wuxuu dhammaystir u yahay baydkii hore waalaslu fi اlashyaai xillun wamnaci cibaadatan ila biidni shaarici labadii qaacidee hore buu dhammaystir u yahay alaslu fi اlashyaa alxillu iyo alaslu fi اlcibaadaati almancu labadaa qaacido ayuu baydkana dhammaystir u yahay wuxuu ku yidhi marka haddii shay xukumkiisa laga shakiyo see looga shakiyo ma xalaalba mise waa xaaraam ma cibaada mise waa bidco maa laga shakiyo maxaa samaynaya marka waxaad u noqonaysaa asalkii baad u laabanaysaa shaygan asalkiisii baad u noqonaysaa labadii nooc een soo tilmaannay ayaad u labanoo waxaad leedahay shaygani ma cibaadaa mise cibaado maaha hadday cibaado tahay asalkeedu muxuu ahaa almancu uma attabicii asalkaasi markuu kuu soo baxo raac marka hadduu yahay shaygu uusan cibaado ahaynna asalkan soo marnay wuxuu ahaa alxillu soo ma asalkaasi markuu kuu soo baxo uma attabici raac marka saas way macanaha qaacidadu marka waa un waxaan leey beydkani waa uun tatimma waa dhammaystir un baydkii horuu dhammaystiraya macana ayib shay kasta oo marka laysku qabto ama laga shakiyaa sidaas wey wabitaali waxay masaladaasi fududaynaysaa sidaan in badanba soo tilmaannay muxuu ahaayey in wax laysla fahmo sheega caadaadka iyo mucaamalaadka iyo muxuu ahaayey afcaasha iyo acyaanta iyo manaaficda iyo waxyaalahaasi markii laysku qabto waa bannaan tahay iyo ma bannaana asalku waa inay bannaan tahay ma bannaanada waa in daliil loo keeno soo saas ma ayib waxyaalaha cibaadaadka ana hadduu ruux yidhaahdo shaygani waa cibaado wanaagsanoo ilaahay baa loogu dhowaa mawliidku waa cibaado jannaana lagu helayaa midna wuxuu soo istaagay waa bidco kee baa daliil laga rabaa ninka yidhi waa cibaadaa daliil laga rabaa wadaaddada mawliidku waa diin yidhi yaa dliil laga rabaa annaga inay dliilna weydiiyaanba maaha soo ma lanna shayguso cibaado maaha asalkii baan fadhinaa annaga annaga waxaan taagannahay alaslu fi اlcibaadaati almancu laakiin haddaad marka horeba tanaasulsho oo markuu ku yidhahdo daliilkeen adiguna ad tiraa daliilkeen khalaas waabad qasanteenba munaadaradiiba waaba idinka qasantay soo ma waa in horta laysla xadido keennee asalka fadhiya keennee se daliil laga rabaa waxay u noqonaysaa markaad fahanto asalka labada asal say kale yihiin laakiin mushkiladeedu waxa waaye wadaan aan usuushaasi garanaynin hadde waxa weeyaan meelaad kaga hagtaba garan maysa ah, waxay dhihi jireen raggii shaxi jiray shaxda ciyaari jiray inaan shax aqoonin haddaad la shaxdo waa lagu shax guuraa ah, culimmada qaarkoodna waxaa laga hayaa caalim haddaan la doodo waa ka reeyaa laakiin jaahil hadduu ila doodo wuu iga reeya hosee buu kaaga reeya caalimka meelunbaad wax isula wadaysaan mota waxbaad isla fahmaysaan warkeennee asal jooga adaa jooga kee daliil laga rabaa anaa layga rabaa daliilkii raadi waa war laysla garan karo soo ma laakiin caamay kula garan maayo wabitaali laka duunta kuu gala unbuu noqonaya bal warkaasi dhinacuun urid marka haddii intan laysla soo dhowayn lahaa qawaaciddan laysla soo dhowayn lahaa wax badan baaba fudnaan lahaa soo saas ma saas maana ayb baydkaasi marka waa iska tatimada isaga mushkilo weyn ma leh fa in yaqac hadduu dhaca buu ku yidhi filxukmi xugumka dhexdiisa yacni shay xugumkiisa dhexdiisa hadduu dhaco shakun shaki baa dhacay oo maxaa laga shakisan yahay waxaa laga shakisan yahay ma xalaal baa mise waa xaaraan waxaa laga shakisan yahay ma cibaado ilaahay kuu dhowaynaysaa mise waa bidca kaa fogaynaysa shaki baa shayga xukumkiisii galay maxaa la samaynaa marka farjic markaa laabo lilasli asalkii u noqo fi nawcayni labadii nooceen soo sheegnay dhexdooda asalkii u laabo oo waxyaabihii qaarna asalkoodu xilliga ahaa qaarna asalkoodu manciga ahaa labadii asal u laabo labadii asal markay kuu soo baxaanna uma attabici kadibna raac asalka kuu soo baxay oo hadduu xilli yahayna raac oo eh, xukumkan laga shakisan yahay marsi hadduu manci yahayna raaco xukumkan laga shakisan yahay raacsii saas way macanaha ayib wاlأslu أna alأmra wالnahya xutim إila id الnadbu aw اlkurhu culim wاlأslu asalku ana almra amarkii wاnnahya iyo nahyigii xutima waa la laasimiyey xutima waa la laasimiyey ilaa idaa goortii mooyaane annadbu sunnanimadii awil kurhu ama karaahanimadii culima la ogaado mooye meeshan qaacidadu waxa weeye amar hadduu sharciga ka yimaado ama nahyi hadduu sharciga ku yimaado oo nusuusta ku yimaado asalkoodu waa inay faa'iideeyaan luzuum xatmigu bimacnaa waa laazim luzuumka laakiin laba ah midna yacani muxuu ahaayey ficilkana waxaan u jeedaa amarkana waa laazimu اlficli nahyiguna waa laazimu tarki soo ma yacni waxa weye shaygu hadduu amar yahayna asalkiisu waa inuu faa'iideeyo waxa uu ku amrayo inay laazim kugu tahay samayntiisu hadduu shaygu nahyi yahayna nahyigu wuxuu kaa reebayo inaad ka tagtaa laazim laazimkugu ah marka maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya alxatmiya oo lusuumka ah labaduba waxay faa'iideeyaan lusuum waxay waa faa'iideeyaan wujuub soo ma laakiin midna wuxuu waa faa'iideeyaa lusuum tarki ah midna lusuum ficli ah amarku waa laazimu اlficli nahyiguna waa laazimu اtarki ayb baydka hore ama baydka sharigiisa hore macnahaas faa'iideynaya waana qaacidada loo yaqaano siiqadeeda ama naskeedu uu yahay alaslu fi اlmri alwujuub wاlaslu fi الnahyi altaxriim saas way macnaha hore waxaan soo marnay annahyu yaqtadii alfasaad soo ma farqi baa u dhexeeya labada qaacido markaad tidhaahdo annahyu e alaslu fi اnnahyi altaxriim iyo annahyu yaqtadi alfasaad laba macnay kale yihiin ti soo marnay yaqtadi alfasaad bay haddana waxa weeyaan annahyu asluhu altaxriim ama yaqtadi ataxriim kolba kaa doontane saas marka haddii wuxuu ku yidhi asalku waa sidaa laakiin waxaa dhici karta inuu amarkii faa'iideeyo sunnanimo oo wujuub uusan faa'iidaynin waxaa kaloo dhici karta nahyigiina beddelkii taxriimu asal ku ahaa inuu faa'iideeyo karaahanimo laakiin goormo waa waa markii la ogaado inuu macnaha faa'iidaynayne asal uma aha soo ma asal waxaa u ah inuu faa'iideeyo amarkuna wujuub nahyiguna taxriim laakiin waxaa dhici karta in la helo qariino in la helo adillo kale oo ku tusaya amarkan mucayankii inuusan asalkii ku soconine ka baxay oo uu faa'iidaynayo hadduu amar yahay nadbi ama ibaaxa iyo iska bannaani inuu faa'iidaynayo oo asalkiisiibuu ka bixi muxuu uga baxayaa nas kalaa jiidanayaoo ka saaraya soo maynaan soo sheegin yacni waxa weeye qaacido kasta waxay leedahay shawaad ka baxaysa wax ka baxayay leedahay maxaa ka saaraya daliil kaliya qariino kalaad shiidanaysa ama asal kalaad shiidanayoo kala baxayoo kaga xoog badanaya soo saas maa marka waxaa dhici karta amarka wujuub buu faa'iideeyaa asalkiisa laakiin waxaa la heli amar aan wujuub faa'iidaynayninoo faa'iidaynaya sunnanimo iyo nadbi faa'iidaynaya iyo nahyi aan taxriim faa'iidaynayninoo maxay faa'iidaynaya karaaha faa'iidaynaya ama wuxuu faa'iidayn karaya oo dhici karaysa wax la yidhaha rafcu lxaraj ama khilaafu alwlaa waxyaala noocaasuu faa'iidayn karaa oo aan taxriimkii ahayn saas way maanaa waase goormo waa markuu asalkiisa ka baxa waa asalkana seebuu uga bixi karaa waa markii qaraa'in la helo su-aal baa inta inaan gudagelin faahfaahinta meeshaa laisweydiino qaacidadani ma qaacida usuuliya mise waa qaacida fiqhiya waa qaacida usuuliya leesh leanna mawduuceedu muxuu yahay adilada sharciga ma aha ficlulmukalaf iyo masaa-isha farciga maaha ayb culimmadu marka waxay ku kala tegsan yihiin ina qodobka hore oo ku saabsan awaamirta shareecada qur'aanka iyo sunnada iyo ku timid maxaa laga faa'iidaysan nahyigase maxaa laga faa'iidaysan labada masalo waa laba masalo oo khilaafiye ah qowlka loo badan yahay waxa weeyaan amar hadduu sharciga ku yimaado kitaabka iyo sunnada hadduu ku yimaado asalkiisa waa inuu wujuub faa'iideeyo awaamirtu inay wujuub faa'iidayso maxaa xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadan aayado qur-aana iyo xadiista way faa'ideeyen amarku inuu sidiisaba faa'iideeyo wujuub iyo luzuum iyo xatmiyo inuu faa'iideeyo qur-aankaa faa'ideyn qur-aankaa sheegaya allah tabaaraka wa tacala uhi fi suuratu nuur falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka iska jireenoo ha ka taxadareen kuwa khilaafaya amarkiisa inay asiibto fitno ama cadaab xanuun badan uu asiibo meeshaa maxaan ka qaadannay amarka nebiga sal lla lay slam ciddii khilaaftay laba arrimood buu khatar ugu jiraa inay fitna ku dhacdo sida imaam axmed uu ku fasiray waa shirki oo markuu hadalka nabiga qaar ka mida diido inuu fitnoobo qalbigiisu leexdo shirki ku dhaco marka in fitna ku dhacdo ama cadaab xanuun badani uu ku dhaco maxaa ka dhashay amarkii la khilaafay marka amarkii la khilaafay cuquubo weyn baa ka dhalatay maxaa laga faa'idaysan marka inuu waajib yahay soo saas ma ilaan hadduusan laazim ahayn khilaafkiisa kama waajibeen ama kama yimaadeen cuquubadaasi kama dhalateen cuquubo adag maadaama laga dhaliyay bimacnaa amarka la khilaafay shay laazimaa la khilaafay wabitaali amarku wujuub iyo luzuum buu faa'idaynaya adiladeeday ka mid tahay waxaa ka mid a maalan adilada loo deliishado nebiga sal lay waslam xudaybiya xudaybiya markuu tegay qhaswadii xudaybiya oo ay qurayshi u diiday inay tagaan beytka tagaan la heshiiyeyoo heshiiskii la kala qortay nebigu saxaabada wuxuu amray xoolahaad waddaan gowraca timahana xiirta waana noqonaynaa waa kuwii saxaabadu waxoogaa arrintaa iyada ah ka yara istaagay sidii lagu aqoon jiray markaba amarkii mayna qaadanin maxaa yeele xoogaa waxay rajaynayeen ama isbeddel yimaadaayo arrintan eh, muxuu ahaayey sida axkaamta qaarkoodba dhacday ama isbeddel yimaadaa bal u yara kaadiya cagtay dib u yara dhigeen nebigu sal lla lay wuu xanaaqay marka wuu xanaaqay wuu cadhooday isagoo cadhaysan buu u galay ummu salama waata marka ummu salima kuma kula talisay rasuulka ilaahay ma rabtaa inay yeelaan ma rabta haa adoon cidna la hadlin intaad tagto xiiro adugu xiirashada ku bilow haa sidii buu yeelay markii arkeen arkeen nebigiioo xiiranaya sal lay sl oo timii ciray dee markaa waxbaa la sugi waxbaa isbedeli miyaa la sugi khalaas markaasay ku yaaceenoo nin walba uu xiirashadii bilaabay soo ma maxay tahay marka nebigu wuu amray xiirta markay waxoogaa ka yara istaageenna wuu u cadhooday amarku hadduusan wujuub iyo lusuum faa'iidaynaynin looma cadhoodeen soo ma wax iska muxuu ahaayey iska sunno ahoo aan laazim ahayn laysuguma cadhoodo laakiin cadhada nebiga waxaa keenay amar ay ahayd waajib inay fuliyaan bay saxaabadu waxoogaa ka yara istaageen soo ma wabitaali taasaa keentay nebigu inuu cadhoodo salawatu rabbi waslamu calayh kadalika yani waxa weeyaan eh, xajat lwadaac xajkiisa gootiga markuu nebigu sal lla lay slam saxaabada ay raaceen oo maka la tegey wuxuu yidhi ninkii aan xoolo wadinoo hadyi wadinow tamatuc samee oo cumro samee xalaalow xajkana muxuu ahay sug inta maalinkiisa la gaadhayo caadadooda ma ahaan jirin marka bilaha xajka in la cumraysto tamatuca mayna aqoon jirin xoogaa marka way ka soo istaageen waxay rasuulka ilaahayow ma intaannu iska xalaalowno oo cumro gudanonu iska xalaalowno oonu reerahanagii u galmoonno ayaa xubnahanagii taranka iyagoo biyihii ka dhibdhibcahayaan miyaanu xaj aadaynaa war sameeya xoogaa waa waa ku adkaatay markaasuu nebigu ku xanaaqay salawatu rabbi waslamu caleyh waa cadhooday marka amarkan la fulin waayey buu nebigu ka cadhooday sal ly slm maxaa laga faa'idaysan marka amarku inuu faa'iideeyo luzuum iyo wujuub inuu faa'ideeyo wahaakada adilo noocaasaa laga faa'iidaysanaya waxaa laga faaidaya xadiiskii aad garanaysaane lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum biاsiwaaki cinda kulli wudu ummaddayda haddaanan inay dhib gasho ka baqaynin waan amri lahaa caday wayse kasta agteeda waan amri lahaa waan ku waajibin lahaa wa soo saas ma waan ku waajibin lahaa amarku wujuub buu marka faa'idaynaa saas way maanaa masaladaasi marka waa masalo adilo fara badan leh ayb qowlkaasi marka waa qowlka loo badan yahay asalka amarku inuu wujuub faa'ideeyo laakiin aqwaal kaloo khilaafsan baa jira oo qaarkood waxay leeyihiin alaslu cadam alwujuub cagsi qowlkaa hore waay waana qowl daciifa ra'yigaas ayib qowl saddexaad baa jira oo uu sheekhu soo dhowaynayo ood mooddo inuu rajaxayo bal ay ku caddahayba inuu xoojinayo awaamirtu maxay faa'iidaysaa markii laisweydiiyo waa qowlka dhahaya ha loo qaybiyo awaamirta sharciga laba qaybood awaamir tacabudiya iyo awaamir ta'diibiya ama ta'adubiya awaamir cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo iyo awaamir ku saabsan aadaabta iyo akhlaaqda shareecada wixii baabul aadaab wa makaarim alakhlaaq ku saabsan amarkeeda asal waxaa u ah annadbu sunnanima asal u ah wixii amare cibaadaad ku saabsanna asal waxaa u ah alwujuubu waluzuum baa asal u ah saasay u kala qaadaan ra'yigaasuuna sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah uu leeyahay isaga xoog badan meeshaas way macnaa oo maalan muxuu ahaayey wuxuu leeyahay markaad fiiriso culimmada iyo muxuu ahaayey sharaxooda iyo axaadiista markay sharxayaan iyo baabul aadaab wixii ku yimaada marar badan iyagoon qariino saarifaa u helin amarka waxay leeyihiin amarkani lilirshaad almru fiihi lilnadbi bay iska dhahayaan almru lilistixbaab qariino markaad weydiiso tidhad waraawi qariinadii sarfisay amarkan ka sarfisay lusuumkaiyo wujuubkana waxay ku leeyihiin waa baabulaadaab baabulaadaab marka asal waxaa u abay ah leeyihiin annadbu ana almra alaslu fi lmri annadbu bay leeyihiin baabulaadaab maalan maxay noqon karta ayib markaad labisanaysaan midigta ku bilaabanaya kabaad gashanaysaa midigta ku bilow dharbaad xidhanaysaa midigta ku bilow baabul aadaab waay haddii aan khilaafo oo uu asal u yahay marka nadbigu asal u yahay haddii la helo qariino wujuub faa'iidaynaysa oo faa'iidaynaysa isagoo asal baabu nadbi uu yahay baabul aadaab isagoo ah haddii la helo qariino ku tusaysa inuu amarkani wujuub faa'iidaynayo qariinadaasaa marka la raacaya waxaan hadda ka hadlayno waa asal qowlkan dambe markii la qabto wixii cibaadaad ah asalkiisu awaamirta ku timaada asalkiisu waa luzuum wabittaali haddii qariino la helo umbaa la dhahayaa waa nadbi ama waa mustaxab wixii baabulaadaabana asalkiisu waa nadbi wixii qariino loo helo wujuubkiisa kutusaysa umbaa la dhihi waa waajib saasuu isu khilaafsiinayaa qowlkaasuuna xoojinaya shekh ibnu cuthaymiin cali raxmatullah uu leeyahay waa qowl wajiiha adilada uu deliishaday iyo sida uu u deliishaday iyo hadda haddaan galno waxoogaa waa inugu dheeraanaysa waa inugu dheeraanaysa lakiin muhimmaddu qowlka hore ayaa jamaahiirtu ay qabaan oo u badan yihiinoo waxay leeyihiin way itlaaqayaanoo waxay leeyihiin iyagoon kala qaadin baabu alaadaab wa makaarim alakhlaaq iyo baab tacabudiya iyagoon kala qaadin baa waxay leeyihiin alaslu fi lawaamiri e alwujuub tafsiilkan waa madhab culimmada qaarkood ay qabaan laakiin markaad tasarufaadkooda iyo e, shuruuxdooda iyo e, markaad u fiirsato ra'yigan tafsiilka samaynaya bay u badan tahay shuruucda axaadiista iyo nusuusta sharxooda iyo culimmadu waxay ka markaad fiiriso tanay marayaan baabulaadaab o dhan markii la joogo waxay ku leeyihiin waa irshaad waa nadbi waa istixbaab oo amar baa ku yimide amar baa ku yimid asalku waxayna yidhahdeen waa waajib soo ma waxay ku leeyihin waa nadbi saarifna meesha ma yaallo aad bay ugu badan tahay tasarufaadkooda markaad fiirisa culimada macnaha ayib qodobkaasi marka waa qodobkaa kadib wuxuu ina yidhi ilaa idinnadbu aw ilkurhu culim nahyigana isagana waa saasoo nahyiga asalkiisu waa taxriim asagana tafsiilkii bay qolo gelinaysaa qole waxay leeyihin annahyu asalkiisu waa karaaha qolena waxay leeyihin maahe asalkiisu wixii cibaadaad ah waa taxriim wixii baabu aadaab wa makaarim alakhlaaqna waa karaaha soo ma awaamirta iyo nawaahida isku meel bay marinayaan ayb ilaa idinnadbu aw ilkurhu culimu waxa weeye haddii la ogaado amarkani inuusan wujuub faa'iidaynayne nadbi faa'iidaynayo markaa waxaan leenahay waa manduub waa sunnaan leenahay waa mustaxab nahyigii haddaan ogaanno nahyi mucayan ah oo meel ku soo arooray haddaan ogaanno in macnaha laga wadaayo uu yahay karaahiyana waxaan dhahaynaa nahyigani wuxuu faa'iidaynayaa karaahiyo laakiin su-aasha imaanaysa waxay tahay ilaa idinnadbu aw ilkurhu culin buu ku yidhi kayfa yuclam tanaa muhim see lagu ogaani inuusan amarkani asalkiisii ku soconnine nadbi faa'iidaynaya iyo sunnanimo nahyiganna asalkiisii khilaafayoo karaahiye faa'iidaynaya see lagu ogaan waxaa lagu ogaanayaa laa budda min alqaraa'in soo ma leanna shayga asalkiisa ka baxaya waa in la helo qaraa'in waxyaabo la xidhiidhsaday adillo kale oo la xidhiidhsaday oo la helay oo tusaya in uu sunnanimo faa'iidaynayo adilladaasi maxay noqon karaan maalan waxay noqon karaan maalan eh, ama nebiga ficilkii sal lay slam nebigaa intuu reebay yuu haddana sameeyey samayntiisaa uu sameeyey markuu reebay kadib maxay ku tusi ya waa qariino ku tusaysa nahyigii uu reebidduu reebay inayna lusuum ahayne oo xatmiye ahayne ficilka samayntuu sameeyey baa waxay ku tusaysaa inay karaahiye unuu faa'iidaynayo nahyigu ficilkan qariinadan baa waxay ka saaraysaa asalkiisii taxriimka ahayd oo karaahiye u saaraya ama waxaaba la helayba hadal nebi qowlkiisa xadiid qowli ah oo sarfinaya oo amarka ka sarfinaya wujuub ama nahyiga ka sarfinaya taxriim oo nadbi ama karaaho u sarfinaya ayib ama ijmaac baa la helay ama qawaacidda shareecada la helay caamka cumuumaadka nusuusta wahaakada adiga waxa way qara'in bay yidhahdaan qara'in qara'in waa adillo kale in la helo adillo kaleoo khaarij ah waa in la helo oo tusaysa ama la xidhiidhsata la xidhiidhsata war bay la xidhiidhi karta nebigu sal alay waslam wuxuu yidhi salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada buuri waa aadaankii aqimaadda inta udhaxaysa markaasuu wuxuu yidhi liman shaaa ciddii doonta amarkaa muxuu faa'iidaynaa ya istixbaab xaggeen ka qaadan inuu istixbaab faaidaynayo liman shaaa soo ma liman shaaa qariinadanaa waxay ku tusi amarkani inuusan wujuub faa'iidaynaynin asalkii ka baxayoo uu u baxay nadbi u baxay sunanimuu u baxayaa isticbaab buu u baxayaa ibaaxuu marmarka qaarkood u baxayaa wahaakada asalkiisi waa ka baxaya laakiin waa in qarino la helo haddii qarino la waayo asalkaa lagu soconaa markaa ayib marmarka qaarkood wuxuu imaanayaa amarku ku imaanayaa amarku wuxuu ku imaanayaa shaygani wuxuu u celinayaa shay baa shareecadu amartay ama jidays haddana way reebtay haddana way amartay amarkaa nahyiga ka dambeeya xukumkan hadda aan sheegayna mid ka gedisan buu yeelan doonaa sheekhu meeshanuu kaga hadlay oo sharxa meeshanuu kaga hadlay laakiin munaasabadda uu leeyahay bayd gooniyuu sheekhu kaga hadli doonaa bayd gooniyuu ku keeni doonaa amarka dhaca nahyiga gadaashiisa saas way macnaha oo wuxuu ku keeni doonaa waalmru baydka afartan iyo afaraad buu ku keeni doonaa waalmru bacda annahyi lilxilli wa fii qowlin lirafci nahyi khud bihi tafi buu dhihi doonaa halkaasuu kaga hadli doonaa haddii shay shareecadu reebtay markay reebtay kadib haddana amarto amarkaa muxuu faa'iidayn waxaa la yidhahdaa almru bacda annahyi baa la yidhahda alamru bacda alxadri baa la yidhahda asaga waxuu wuxuu faa'idaynaya waa inoo soo socotaa insha allahu tacala kadalika nahyiga haddii loo helo qaraa-in loo helo taxriimka waa baxa ka baxayaayoo karaahiyu faa'iidaynaya sida maalan wuxuu ku miaaliyey salaada ood iltifaado salaada dhexeeda markaad ku jirto dhinacyaha fiiriso nahyi baa ku saaroo nebigu waa reebay sal lay slm laakiin haddana wuxuu leeyahay xaaje aan baahi aan weynayn markay timaaddo wuxuu nebigu ruqseeyey in dhinacyaha la fiirin karo xaajaduna shayga xaaraamtaa ma bannayso laakiin shay mustaxabay bannaysaa soo ma waxaan shay makruuha shay makruuhay bannaysaa waa kaan soo marray sooma a waa kaan soo marnay yacni waxa weeyaan makruuha waxaa bannaysa xaajada maadaama marka iltifaatka salaadda dhinacyaha la milicsanayo xaajo darteed loo banneeyey xaajaduna shayga makruuha keliya ay bannayn kartay waxaan leenahay marka iltifaatku waa muxuu ahay waa makruuh ee muxaram waa sida uu sheekhu ku miaalinaya waqad yukhaalaf in lagu khilaaf waa dheci karta ayib maalan nebigu wuxuu reebay sal lay waslam adoo taagan inaad biyo cabto naha can ishurbi qaa'iman biyo ama caana ama wax la cabdo yani wuxuu reebay in taagni wax lagu cabbo haddana waxaan helay nebigu sal lay sl isagoo taagan wax cabbay nahyigaas muxuu faa'idayn baan dhahayna taxriim mise karaaho karaahu faa'idayn maxaa ku tusaya inuu karaaho faa'idaynayo qariinaa ku tusaysa oo ah ficilka nebiga sal lay slam saas maana saasaa laysu waafajin yani waxa weeyaan eh, nahyuhu yadullu cala alkaraaha wa ficluhu yadullu cala aljawaas saas wey inay bannaan tahay buu ficilku ku tusi nahyiguna wuxuu ku tusi in laga fiican yahay soo maha ilaan wax bannaan baa jira laga si fiican yahay wax laga fiican yahay laakiin bannaan baa jira oon dembi kaa gaadhayn ayib taa wey macnaha masaladaasi marka adiladeedu aad bay u fara badan tahay lakiin waxaad ka qabsataa adiga asalka nahyigu waa taxriim nahyigan ka hadlaynana waa nahyiga mujaradka can ilqaraa'in taxriim buu faa'ideeya haddii qariino la helo saarifaana karaahuu faa'idayn mar ibaaxuu faa'idayn mar wuxuu faa'iidaynayaa rafculxaraj buu faa'idaynaya amarkana mujaradka ah en qariino wadanin asalkiisu waxa weeyaan waa wujuub laakiin haddii qariino la helo ama nebiga ficilkiisa ama qowlkiisa ama ijmaac ama muxuu ahay daliil la helo ka sarfinaya marka waxaan leenahay nadbi ama ibaaxa ama wax saasuu faa'iidaynaya wahaakada ayib qodobkaana waxaan u malaynayaa inaynu fahanay baydkaas isagaa macnaha ayib qowlkii kalaa meesha ku jira oo isaga kala qaadayey ee haddii amarkan iyo nahyigani ay ku saabsan yihiin tacabudaad iyo cibaadana asalkeedu waa muxuu ahaayey waa sida la sheegay hadday baabul aadaab iyo makaarim alakhlaaq ku saabsan tahayna asalkeedu waa nadbi iyo karaaho qowlkaasna waa qowlka uu sheekhu meeshan uu ku rajaxay walaslu asalku ana almra amarkii iyo wanahya nahyigii xutima waa la laasimiyey waa la yani laasimiyey laasimiintaasi hadday amarka u noqotona waa ficil soo ma waa laazim اlficli hadday u noqoto nahyigana waa laazimu tarki oo laazimu lficlina waa wujuub laazimu tarkina waa taxriim saasuu ka wadaa macana ilaa idaa goortii mooyaane annadbu sunnanimadii kurhu ama karaahiyanimadii culima la ogaado mooye ilaa in la ogaado amarkani inuu sunnanimo faa'iidaynayo in la ogaado mooye nahyiguna uu faa'iidaynayo karaaha faa'iidaynaya in la ogaada mooye oo see lagu ogaan bilqaraa'ini saas way bisawaarifi saarif baa la helay daliil kaloo kutusayaa la helay inaan asalkii uusan ku soconin sidaasay marku imaanaysaa meeshaasi masaluu baraarujiyey sheekhu oo jirta ficlan muxuu ahay culimmada qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdaan haddii ficilka nebiga sal lla lay iyo qowlkiisu xoogaa daahirka inay iska hor imaanayaan ay muuqato maalan shay buu amray khilaafkiisuu sameeyey shay buu reebay khilaafkiisuu sameeyey ficilkiisi iyo qowlkiisi baa iskhilaaf sida daahirkaa soo ma sida jamaahiirtii culimmada badankood ay qabaan waxa weeye ficilkiisa iyo qowlkiisa waa la iswaafajin soo ma macnaha ay isugu imaan karaan isku waafaqi karaan baa la raadin waana min baabi tacaarudi aladila la marinaya bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan sida imaamu shawkaani baa aad u isticmaala masalada iyada wuxuu qabaa haddii ficilka nebiga qowlkiisu istacaarudaan ficilkiisu isagu khaas ku yahay qowlkiisana ummaddaa iskaleh wabitaali tacaarudba ma jira soo ma maalan masaladii haddaan ka hadlaynoo kaleeto wuxuu reebay in taagni lagu cabo asagiina taagni buu ku cabbay ra'yiga imaamu shawkaani iyo qaar ragga la mida ay wataan waxay dhahayaan cabidda uu taagnida ku cabay isagay khaas ku tahay ummaddiisana maxaa u yaalla reebidda uu reebay in taagni wax lagu cabo mas'aladaasi masale taqriiban laga xoog badan yahay weeyo ficilka nebiguna waa deliil qowlkiisuna waa deliil adiladu markay tacaarudana in la jamciyaa laysku dayaa intaan la kala rajixin takhsiisku waa baabu tarjiix xaggaa la aadaya laakiin waxaa ka horreeya in la raadiyo marka hore qaabay isu waafaqi karaan saas way maanaa masalada waa masalo uu baraarujiyey ficlan haddaad akhridaan kutubta e, shawkani sayluljaraarka iyo e, nayl awtaarka iyo haddaad akhridaan qaacidadaasi wax way wuxuu u isticmaalaa si aan caadi ahayn ayib ficilkiisu annagu yani isagu khaas ku yahay qowlkiisana ummaddaa leh wkul ma rutiba fiihi اlfadl min hayri amrin fahuwa nadmun yajlu wa kullu maa rutiba shay kasta oo la ratibay fiihi dhexdiisa lagu ratibay alfadlu fadligii lagu ratibay min hayri amrin amar la'aan fa huwa kaasi nadbun waa sunno yajluu xaal uu cad yahay yacni isagoo iska cad tani waxa weeye qaacidadani camal ama qawli ah oo carabka laga yidhi ama ficli ah oo xubnuhu sameeyeen baa waxaa la yidhi haddaad samayso waxaasaad ka helaysaa ajirkaasaad ka helaysaa allah jecel alliw kuu dhowaynayaa lagumase amrin ficilkaasi waxaasaad ka heli allah kuugu dembi dhaafi hadalkaasi waxaasaad ka heli allah kuugu dambi dhaafi ajirkaasaa yaa mxuu yaa lagu gaadhayaa laakiin laguma amrin muxuu faa'iidaynayaa waa sunnanimo waa sunno haddaad samaysana ajirkaa la sheegay waad ka heli haddaadan samayninna dembi kaasoo soo gaadhi maayo waa uun muxuu ahay waxaad ka gaabisay uun wax qayrk wax qayrkaa kaaga hormari doono wax lagaaga fiicnaan doona umbaad ka hortagtay marka waa tarhiibka iyo tarhiibka waxaan leeyahay tarhiibka iyo jazaaga iyo waxay ku xidhan yahay macnaha oo in badan nusuusta ku imaanaysa maalan eh, wuxuu nebigu yuri sal lla ly slam assiwaaku maharatun lilfami mardaatun lirabbi ah, cadaygu afkana waa daahiriyaa wuu nadiifiyaa ilaahayna waa raalli geliyaa halkaa nas markaad fiidhiso cadaygu marka ma waajiba mise waa sunna waa sunno leesh leanna waxa weeyaan waxaa lagu sheegay inuu ilaahay raalli gelinayo laakiin laguma amrin soo ma nusuus kalayse ku timid amarkiisu laakiin bimujarad xadiidkan marka la fiiriyo iyuu sheekhu macnaha ayuu u daliishanaya macnaha waxaa kaga fiican miaalada kale uu keenay maalan lixda beriye u horraysa bisha shawaal in laga soomo man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahri soomaaha ruuxii ramadaan sooma lix beri oo shawaalana raaciya sanadkao dhan isagoo soomay buu ka dhiganya lix oo shawaal ah sooma ajirkaasuu leeyahay laakiin laguma amrin maxaan leenaha marka soonka lixdaa beri waa nadbi waa sunno leesh leanna ajirunbaa lagu sheegay laysmana amrin soo ma waxaa ka mida maalan bishiiba saddex beri inaad ka soonto ajir baa lagu sheegay laysma amrin wixii sidaasoo kaloo midhan ah aad bay nusuusta ugu fara badan tahay waxaad leedahay alficlu waxaan dhihi lahaa muxuu ahaayey yani tartiibu اlfadli cala اlmri min hayri amrin yadullu cala اnadbi saas way maanaa shayga haddii fadli lagu sheego aanan laysamrinna waxay kutusaysaa sunnanimo wa kullu maa rutiba qaacidadu marka ma qaacida usuuliya mise waa fiqiya maxaad u aamusteen qaacida usuuliya waay leanna maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa adiladii bay ka hadlaysaa daliil baa yimid wuxuu yidhi ficilkaa haddaad samayso ajirkaasaad heli haa aayad qur-aanaasaa sheegtay xadiid baa sheegay lagumase se amrin daliilkaasi muxuu faa'iideeyey qaacidadaasi waa qaacida usuuliya waay o iska cadday soo ma ma aha muxuu qaacida fiqiya maaha wa kullu maa shay kasta oo rutiba la ratibay fiihi dhexdiisa lagu ratibay alfadlu fadli lagu ratibay oo fadli lagu sheegay min hayri amrin amar la'aan maxaasaa loo yidhi min hayri amrin li'anna amar hadduu meesha soo galo waan ka soo hadalnay soo saas maa laakiin markii amar la'aan uu yahay fadligu markaa way markaa eh, xukumkan laga fahmay min hayri amrin amar la'aan fa huwa kaasi nadbun waa sunno wey aan waajib ahayn yajluu waana cad yahay oo arrintaa iyadii ama yejlu xaal uu cad yahayoo masaladaas ay iska cadday arrintaasu ay iska muuqato wa yaani waxa weeye waa lagu jeclaysiiyey inaad samaysaan lagugu tirtirsiiyey laakiin waxa weeyaan abaalgud baa lagugu sheegay laakiin laguma amrin ayib samee way marka ka faa'iidayso laakiin waxa weye laazim kuguma wakullu ficlin lilnabiyi jurida can amrihi fahayru waajibin bada wa kullu ficlin ficil kasta oo lilnebiyi nebiga u sugnaaday ficilkaasoo jurida la dhartiray can amrihi amarkiisa laga dhartiray fahayru waajibin waa midaan waajib ahayn bada ama badaa ay dahara wa dahara xaal ay uu muuqdayoo arrinkaasuu isagana iska cadya tanina waxa weeye nebiga ficilkiisa nebigaa wax sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ficilka nebiga waxbuu sameeyey samayntaasina wax amara ma wadato wuu sameeyey bas ummadda ma amrin sameeya ma dhihin laakiin isagoon baa sameeyey ayb wuxuu ku yidhi samayntaa uu sameeyey keligeed waajibnimo ma faa'iidaynayso wax waajib ka sokeeya unbay faa'iidayn laakiin maxaa waajib ka sokeeyay faa'iidayn waaya ya nadbi keliya mehe wax badaan baa jira wax badaan baa yaa wujuub markii laga soo dego wujuubka wax badan baa ka hooseeya marka waxaa la isweydiin sheekhu wuxuu ku yidhi uun wujuub ma jiro leanna wujuub maxaa laga faa'idaysan lahaa wujuub waxaa laga faa'idaysan lahaa amar markuu yimaado laakiin mujarad اlficli laa yadullu cala alwujuub maxaan ka warnaa mujarad اlficli alficlu اlmujarad can اlmri ficlu الnabiy sal lla lay slam almujarad can amrihi laa yadullu walaa yufiidu اlwujuub soo ma laakiin muxuu faa'idayn waaya tafaasiil bay markaa gelinayaan maxaa laga faa'iidaysan markay timaaddo ba waxay kala qaadayaan waxay aad u kala qaadayaan oy kala dhigdhigayaan afcaasha nebiga ayaa intaasoo nooc ahayd nooc walbana waxbaa laga faa'iidaysan ilaa lix nooc buu sheekhu u kala dhigay marka ilaa lix nooc kutubta usuulfiqiga markaad ku laabataan masaladan afcaasha rasuulka sal alay waslam fuqahadu waxaan u jeedaa usuuliyiintu way ku kala duwan yihin qaar toddobay ka dhiga u qaybinayaan qaar lix bay u qaybinayaan qaar ka yar bay u qaybinayaan qaar e, hal nooc qolo waxay hal nooc ka dhigeen bay qolo kala qaadayaan laba ka kala dhigayaan marka waa lagu kala duwan yahay laakiin sidan hadda sheekhu u maray waan isaga marra ayib wuxuu ku yidhi marka e, ficilka mujaradkeen amarka wadanin wuxuu ku tusayaa waxaan garan karnaa markaan garanno nebiga afcaashiisu qaybahay kala tahay qaybta koobaadi sheekhu wuxuu yidhi waa wuxuu nebigu u sameeyey bimuqtada aljibillati waalabiica waxaa keenay inuu sameeyo abuurka iyo dabeecadda waa wax dadkoo dhan ka dhaxeeya dadkuna wada sameeyaan bashar inuu yahay baana keenaysa inuu sameeyo dabeecadda iyo